alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam wacan abi saciid alkhudriy radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslam nahaa wuxuu diiday can shiraa iibka maa fii butuuni lancaam xoolaha calooshooda wixii ku jira ilmaha calooshooda ku jira in la iibiyo xataa tadaca ilaa ay dhalayso ama ay dhigayso wa can bayci wanaha wuxuu diiday can bayci maa fii duruuciha candhadeeda wixii ku jira fii duruuci lancaam caanaha candhadooda ku jirana in la iibiyo wuu diiday wa can shiraa'i lcabdi addoonka iibintiisuu diiday iibsigiisuu diiday wa huwa aabiqun ay wa huwa haaribun shaaridun isagoo fakaday oo baxsaday shaaridun haarib oo aan gacantaanu ku haynin qofkan iibinaya wa can shiraa'i lmaqaanimi iibsiga qaniimada xataa tuqsama ilaa la qaybinayo wa an shiraai sadaqaati sadaqada iibinteeda iyo iibsigaba labaduba way soo gudagelayaane xataa tuqbada ilaa gacanta lagu dhigayo wa can darbati alkhaasi iyo qofka badda quusaya ee kasoo qaadaya kaluun amba wax la mid ah kale rawahu ibn maaja wlbazaar wdaar qudni biisnaadi daciif wacan ibn mascuud radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay slam laa tashtaruu ha iibsanina asamaka fi lmaai ku dhex jira fainahu ararun waa arar oo jahaala ku jirtay rawahu axmed waashara ilaa ana sawaaba waqfuhu wuxuu ishaaray imaamu axmed in xadiiskan dambe iyo hadalkii cabdullaahi ibnu mascuud radi allahu canhu marka xadiiskani arrimahan uu sheegay wax badan oo ka mid ah axaadiis hore aynu kusoo marray oo dhammaan waxay wadaagaan inay yihiin qarad dhowrkan arrimoodba iyo qaar kaloo badaniba maxay soo fadhiisanayaan arar weyaan ararkuna muxuu ahaa waa shay jahaala ay ku jirto caanahaasi ku jira candhada imise litir bay noqon karaan imise koob bay noqon karaan la garan maayo laakiin markii laga lisay in la iibiyo lama diidana waa tan ay bannaantay qofku inuu caanihii iibiyo waayo markan waa wax la garan karayo intii dhinaca kale caanahaasi de laba hubo halkaa lagama arkayo caano wax la dhahdo bila caanaba laga waaya oo halkaana jahaalo kalea kaga sii jirta iyo cadamu tasliim neefkaa caloosha ku jira saas kale inuu dee dhalan doono iyo inuu ku dhiman doono la garan maayo addoonkaa baxsaday an laba haynin haddii la kala iibsado ka iibinaya ka iibsanaya labaduba banaana ah, fadl waayo dee in lasoo heli doonayo kale waa gubadkan gubi doono biciidka daaqi doona soomaalida ka sheeken jireen gubadkan gubi doono biciidka daaqi doona maxay subagaan ka samayn doono ilaa akhirihi halkaasun ka sigo can shiraa'i lmakhanim waxaa laga qaadanayaa qaniimada in la iibin karo laakiin iyadina ilaa la qaybiyo waayo waa la wada marka hore laakiin qof hadduu idhaahdo waar toban nin baanu haynoo jihaadkaanu galnay boqol geelaanu soo qabsanay dee toban baan kolleyba ku anigu ye lacagta isii siiyo iga iibso waxa uu qofkaasi soo gudagelaya walaa tabic maa laysa cindak soo maha qudratu tasliim billah hawl kalaba ay timaada meesha marka ilaa horta adigu xataa tuqsam ilaa la qaybiyo la hahdo tobankaasaad leedahay hadhow lagu murmi karaa waxa la odhan karaa tobankii geelo waa lagu siiyeyba laakiin bil maxay noqon karaan hadhow arday waxaad igu tihi halay noqonayaan warmaysanad igu tihi sadaqadii waa kula dadkii sadaqada la siinayey sekada dadkii xaqa ulahaa inay qaataan ee sideedda ah. ahaa mar haddii sekadii la siiyey dee shardi maaha inuu dhaqde hadduu doono uu sii iibin karaa soo maaha hadduu cid buu sii siin karaa isaga ikhtiyaar kale mar hadduu shayga mulkigiisa uu soo galo laakiin ilaa mulkigiisa uu soo galo haddii xitaa ballanqaad loo sameeye la yidhi waa lagu siinaya waa inaanu iibinin darbat ilkaysna kaasa fi lmaa biyihiibuu quusay weyaan kula hawaas kula wa hawaas kaasa fi lmaa darbaduna waa waxa uu ku tuuraya badda amba kalluun ha ka soo qabto amba allalaay wadahab wax ka soo qaada haydhaahdo macdan baan badda ka soo gurayaayoo ka soo guri doono ayaan doonaya inaad dee iga sii iibsato taasina wax aan la hubin weyaan kalluunka badda ku jirana sidaasoo kale marka waxaaso dhan waxay ka soo fariiseenoon waa qarar oo ah inaan la garanaynin iyo inaan la awoodi karin intaasiba haddaba kalluunka badda ku jira culimadu istinaa bay ka sameeyeenoo kalluunka eh, biyaha ku jira badda maaha ka badda ku jira isagu dee lama garan karo laakiin kalluunkaa biyaha ku jira haddii matalan aanay webi ahayn amba bad aanay ahayn ee berkad yaroo kooban ay tahay oo biyahana laga dhex arkayo biyahana laga dhex arkayo waxa ihi dushaasaaba laga tiriyeyoo intaasoo kalluuna halkaa igu jirto waa kow laba saddex afar saasaa loo tiriyey markaa taas way banaantay waa ciladii baa meesha kas ka suushayoo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman cilada loo diiday kalluunka iibkiisa maaha marka hore badda ku jira macdanta laga soo qaadi doono lama diidin laakiin waxaa leeyahy de horta miyuu ka qaaday inuu ka qaadi doono in kale waa gacan uur ku jirta weeyaan oon la garan karin wax ka bixi doona markay sidaa tahay haddii wixii la garan karayo halkan laga arkayo l waa hebel iyo hebel iyo hebel miiska intaa leg ay ku jiraan marka ciladii way ka suusha meesha waana u awoodi karaa qofkii inuu soo dhiibo oo de waa kaba baxsanaya meesha taa marka waa lagu kala iibsan karaa xadiiska dambe inuu mawquuf yahay baa rajaxan laakiin de waa mawquuf axaadiis kale markhaati kacayso oo beyculqarar nabiguba alay sla slam axaadiis buu ku diiday waata kale qowlka saxaabigu culimadu dee usuulku waa kuwa ka warramee ma xuja mise xujo maaha qowlka saxaabigu waxa weeyaan haddii aanu aayad khilaafin amba xadiis nebi aanu khilaafin aduu nas haddaanu khilaafin sidiisuu xujo unoqonaya sidiisu xujau noqonaya hadday laba saxaabi iskhilaafaan iyagoona aayad iyo xadiis soona khilaafin mid walba qowl idhaahdo markaa waa la kala rajaxaya midna midka kale kama kama sii mudna haddaanay waxyaalo ku xeersan oo oo lagu kala raxikara aanay jirin xadiiskani sida axaadiista horeba wuxuu tilmaamayaa in qofka xaqiisa la ilaalinayo mushtariga iyo baayaca labadaba loo ilaalinayo oo wixii nisaac iyo muran keenaya ama dulmi keenaya iyo dadka xoolahoodii la cuno meesha laga saarayo marka waxyaalo badan baad de uga qiyaas qaadanaysa oo aad arki doonto laga yaabo inaad waaqicaaga ku aragto ayaa dee dhinacyadaasaad ka eegeysa markaad shayga ka shakido talo waxaan isugu noqonaya وعن أبي سعيid الkخdري رضي الله عنه سعد بن مالك بن sinاn isagii aabihii baa saxaabadii kamid ahaayeen waa saxaabadii ugu daada yaraa saynu ogni abi saciid alkhudri waana ragga xagga axaadiista warintooda ugu badan ansaartoo khasraj wa ana nabiya sala la ala sl wuxuu diiday can shiraa'i maa fii butuuni ancaam iibinta iyo iibin iyo iibsiga iminka shiraa oo bimacnaa ishtiraaya shiraa oo bimacnaa bayca maa fii butuuni ancaam ancaamna waa alibil walbaqar walhanam xataa tadaca ay xataa talida ilaa ay ka dhalayso wa can bayci ma fii duruuciha addarc waa candhadii wa can bayci ma fii buruucihaa wa can shiraa'i alcabdi wa huwa aabiqun isagoo fakaday wa can shiraa'i almaghanim ay alghaniima xataa tuqsam ilaa la qayminayo wa can shiraa'i sadaqaati xataa tuqbad ilaa gacanta lagu dhigay qofkii yaqbiduhu almusadaqu almutasadaqu wa can darbati alghaa'is iyo darbada quusidda waxa uu tuuri doono amba uu soo qaadi doono ka quusay an ibn mascuud radi allahu anhu qal qala rasuulu lahi sala allahu alay sl la tashtaruu ha iibsanin asamaka fi lmaa fainahu qarar weeyaan an ibn cabaasi radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu diiday an tubaca in la iibiyo hamaratu midho in la iibiyo xataa tucim ilaa la quudan karo ay xataa tudcam walaa yubaacu inaan la iibinin buu amray amba walaa yubaacu la maayo suufun suufna la maayo dhogor calaa dahrin dhabar saaran neef saaran walaa labanun iyo cano fii darcin candho ku jira la iibin maayo rawaahu abraaniyu fi lawsat wadaara qudniy waqrajahu abu daawud fi lmaraasiil likrima wahuwa inuu mursl yahay ayarjaxa bui ibn xajar waahrajahu ayضa mawquufa can ibni cabaasin biisnaadi qawiyin warajaxahu lbayhaqiyu bayhaqina wuxuu rajaxay inuu xadiisku mawquuf yahay wacan abi hurarata radi allahu canhu ana nabiya sala la ala sl nabigu naha wuxuu diiday can beyci almadaamiin wاlmalaqi wuxuu diiday beyc almadaamiin awrka dhabarkiisu wixii uu koobsaday ee haye biyo ah ayuu diiday wاlmalaaqiix ay ma fii buطuun alinaath min alibil iyo geela calooshiisa wixii ku jira in la iibiyo ayuu diiday xadiiskan labadan xadiis xadiiskii horey wax la wadaagaan iyaguna saas oo kale oo waa baycu lqararkii dhowr arrimood baana markaa ku jira halkan waxaa ka mid ah an tubaaca amaraة xataa tudcam ay xataa takuna saalixatan an yucam aw an tudcam ilaa ay noqonayso mid la cuni karo can اlmukhaadarati ayaynu soo aragnay soo may ahayn midhihiiyo weli akhtara oo aan bislaanin la iibiyo xadiiskana waa la mid xadiiska horena soo mar wey mukhaadaradi wey marka lakin xadiiskani uu ka caamsan yahay oo ilaa ay noqonayso mid saalixatun liacaam aw an tucam mid la cuni kara ilaa ay tahay marka waa la kala iibsan karaa lakin haddii maxay noqonaysaa dee waxaa ku iman kara karar talow neef bislaan doona waa laga meelaha qaarkood waxaa laga yaaba marka la iibsado ee muddo uu ku hayo inay iska bislaato waxaa kaloo iska dhici karta inay inay xumaatoba waa qararkii xaggaasu markaa kaga jira labadiiba الsuuf wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaaثa wa mataacan soo horta waa laga qaadanaya dhogortaa idahoo kale ee dhogortaa faraha badan inta laga guro in la iibiyo laakiin haddii uu saaran yahay neefkii wiilada neefkaa ah, ama tobankaa neef dhogortaa saaran suufkaa saaran baan kaa iibsanaya ee igayba waan kaa iibinaya ma banaano waayo la garan maayo intay noqon karto intay noqon karto la garan maayo oo isaga laftiisa nooca qarara baa ku jira bl halkaa marka laga eego walaa labnu fi darcina de waa lamid canuhu waxyaalaha cajiibka ahoo neefkan haddii la dalooliyo candhadiisa macaanaa ka soo baxa mise dhiig baa ka soo baxa ya dhiig baa ka soo baxaya min bayni farsin wa damin labana khaalisan saaiq lishaaribin marka waa wax la yaab la dee oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa weyaan marka ibta la taabtana caano cad baa ka soo boodaya oo aan yaroo dhiig ila la socon haddii neefkii la qalana oo idha balcad caana ha laga daya adaba neefka xataa marka la gowraco haddii idha balcandhadiina caana laga dayo <laughs> dee laga heli maayo marka waa ilahay qudradiisa iyo awooddiisa taas uuskiina ka uri maayo dhiigna kama uro <laughs> baliga caana ma cabti se koostada cabti <laughs> um, taas waa kabta waay haddaba caanahaasi miyay dhiig iyo uustoona kama soo waraya soo maha waa saafi aada buu la yaabadayay tan kalena almadaamiin waalmalaaqiix macnayaasha lagu fasiray baycu lmadaamiin culimada badankood waxay ku fasireen waqad fasarahu akar culamaai bima fi aslaab اlfuxuul bimacnaa an yuxmil albaayic an yaxmila albaayicu alfaxla calaa naaqatihi fma antajathu kana lilmushtari bikada wafasrahu bacdu bima fi arxaam inaa aw ma fi buduun alxawaamil in la idhaahdo awrkaas wixii uu dhalo hasha geelaasa lagu sii daynaya ama hashaas lagu sii daynaya wixii uu dhali doono waxaasa la kala sanaya marka weli dhabarkiibu ku jiraa weyan aslaab lfuxuul awrtii qoodhahay dhabarkooda wixii ku jiray in la kala iibsado la dhahdo neefkaasi waxa uu ka dhalo neefkaa wey marka dhinac marka laga eego waa malaaqixdii ambaba dee sidaynu soo maray in la kala iibsado biyihiisaba wafasarahu bacduhum bima fi arxaami linaath aw ma fi buduun alxawaamil culimada qaarkoodna way cagsiyen waxa madaamin waxa loga jeedaaba kii caloosha ku jiray weyan laftigiisa malaaqiixna aar culama waxay ku fasireen ala ana ma fiihi ala ana ma fi arxaami اlinaas aw ma fi buduni alxawaamil wafasarahu bacdahum bima fi aslaab اlfuxul waa la isku cagsiye mararka qaarkoodna oo macnihii madaamiin lagu fasiro o ah awrka dhabarkiisa biyaha ku jira ayaa malaaqixna lagu fasiray labada jeerba marka la isku celceliyo ka horeba markaa ku rajax in awrka uu yahay ka dambanahashi uu yahaye waxaa la diidayaa neefka calooshiisa wixii ku jira iyo awrkaasi wixii uu dhali doono oo awrkaa inadha awrkaa ayaan geela ku darayaaye dee iga iibso intaasoo halaad ayaa geelaagu ka kooban yahay waxaa iyo waxaas lacagta noocaas iga su waxaan markaa la keeni karayn in aan suurtagalnahay in la ogaan karo tiradiisii siduu noqonayna an ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxu nahaa rasuulu lahi sala allahu ala sl rsulka wuxuu diiy an tubaca in ilaa ay noqoto mid wax quudin karaysa amba tudcam la quudanayo oo bislaatay weya markaa macnaheedu qabla buduwi salaaxihaa wey qabla buduwi salaaxiha walaa yuaacu liimayo suufun calaa dahrin dhabar saaran neef saaran walaa labanun fii darcin iyo mid cadho ku jira ikrima cabdillahi bn cabaas buu ka soo ah. waa ardaydii cabdillahi bn cabaas waa mawla ibn cabaas nole marka waxa weeye markuu leeyahy waa mursal dee waa taabici baa u rafciyey nebigay noqonaysa lakin waa tan cabdillahi bn cabaas inuu la keenay warajahu ayda mawquufa calى bni cabaasin biisnaadi qawiyi warajaxhu lbayhaqiyu marka mawquuf xataa hadduu noqdo xukm rafci buu leeyah de kala cadaysa wa can hurayrat radi allahu canhu ana nabiya sal la ala sl nbigu naha wuxuu diiday can awrka dhabarkiisa wixii ku jira in la kala iibsado wal malaaqiix iyo hasha caloosheeda wixii ku jira ubada labadaa in la kala iibsadana waa u diidey wacan abi hurerata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay man aqaala qofka ka celiya amba ka daaya musliman qof muslima baycatahu iibkiisii ee dib uga celiya oo beycii faskiya aqaalahu llaahu caratahu ilaahay baa ka dhaafa dembigiisa oo macnuhu yahay ilaahay baa turunturadiisa iyo kacakufkiisa ka dhaafa oo macnuhu yahay zalalka iyo dembiyada ka dhacaya ilahay baa isna ka dhaafa rawahu abu dawud wbnu maaja wasaxabi ibnu xibaan walxaakim marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya wati wakti waxaa jira qofku aanu dee xaqiisii uu dhammaaday mesh ka dhammaaday oo sidaynu arki doono baabulkhiyaarka inoo soo socdo oo qofka baycina sidii saxda ahayd buu dhacay iibkii sidii saxda ahayd buu dhacay khiyaarna meeshaa ma jiro wax ceebina may soo bixin qofkii baayic ahaa xaq looguma laha waajiba in la idhaahdo bayca waa inaad ka noqoto laakiin qofkii way dhici kartaa inuu baahdo oo ninkii intuu wixii iibsado qofkii kale hadhow haddana wixii uu arkay inaanay dani ugu jirin oo uu idhaahdo warniyo de si wanaagsan baynu wax kala iibsano si wanaagsan baad yeeshae dee waxaan doonaya inaad ii samafasho ad alaabtii igala noqoto inaad alaabti iga celiso oo lacagtaydina aad iisoo celiso adna alaabtaadii aad qaadato adna xoolahaagii aad qaadato muxuu xaqu leeyahay qofkaasi inuu diido soo maaha way dhamaatay ikhtiyaarka u dhamaadee haddaba inuu samafal sameeyo u tanaasulo qofkaasi ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa arrin wanaagsan iqaala oo ah fasqu alcaqdi in faski lagu sameeyo caqdigii faaidadu ka helaya maxay tahay waxaaba laga yaaba khasaara inuu ku jira qofkii xagga adduunyada marka la eego dee xoolihii laga iibsaday lacagtii laga yaabo inuu isticmaalay meel kale hadduu doono geeyey ayuu qofkii dib ugu celinaya oo dib ugu soo noqday laakiin mid aakhire iyo mid adduunba dhinaca kale kaga jiraanoo dambi ayaa ilaahay kaga dhaafaya lacagtii adduunyadanu ka helaya wax ka weyn buu ka helaya waayo ixsaanku ixsaan ila annaas walixsaan ila almakhluuqaat waa fadli weyn baa ku jira oo ilahay ba hi hal jazaء اlixsaani ila اlixsaan qofkani u ixsaan buu sameeyey soo maha ilaahayna in allaha yuxibu almuxsiniin wuu jecelyahay kuwa samafalka sameynaya waxaa halkaa laga qaadanaya oo kale dee qofkii dadkii muslimiinta wax kala iibsanayay qofku waxyaala xaq badan uu leeyay mararka qaarkood inuu dadka awgeed iyo maslaxada guud iyo gaarka aba uga tanaasuli karo ugu wanaagsan tahay ajarna ilahay agtiisa uu ka helayo isagoo waxna iibinay waxna iibsanay ereyga aqaala iqaala ayaa laga keenayo waa alrafcu walizaala ayay markaa culimadu ihahdeen aqaala lahu cafratahu baa loogu duceeyaa rafca min suquudihi dhicitaankiisa ilahay kor hauga qaado ilahay arinkiisa hau kaba weyaan isilaaxa fuqahada waxaa markaa u yahay rafcu alcaqdi wa ilqaau xukmihi wa aahaarihi bitaraati arafayn waa rafcu lcaqdi heshiiskii oo la tuuro wa ilqaau xukmi xukunkiisii ka dhashayna laga saaro meesha sababtana iyo aahaarihi raadkiisi bitaraadi arafayn labada dhinac iyago ku kala raali noqday lakin hadduu midun raalli ku yahay kan de wa celinaya l raalli baan kuga celi amba kii wax iibiye l waar ii soo celi oo aanu kan kan kalena aanu raalli ku ahayn markaa mar haddii qofkii la ammaanay ka celinayay qofka qofka u celinayana wuu soo gudagelaya qof baa yihi alaabtii aan kaa iibiye niyow ila qurux badnaatay amba kama maarmi karayo markii hore lacag baan u baahnaa lacagtii waan helay dee geelaygii iisoo celi ya waay waan kuu celinaya amba lacagtaydi isoo celi amba lacagtaadii aan ku celiyay alaabtii isoo celi labadii way soo gudagelayaan waxaa jiray gabay gabaygaasoo kolley iminka sidiisu uma hayee waxay usoo qaadanayaan halxilaale eh. yuqaalu yuqaalu yuqaalu saddex jeeroo yuqaalu ah markaa nin baa gabadh la hadlayayo waxaa sidaa iyo sidaasaa la idhaahdaa xaggiina ka warran say tiri yuqaalu waa la idhaahdaa bal ka waran xaggiina waa lagu nastaayo waa la yar seexdaabale say tiri yuqaalu oo wixii gafiyo qaladacana waa la iska daaya mise tira yuqaalu haa waa la iska daaya <laughs> marka ereygaa yuqaalu muxuu saddexdiiba noqday mar qaaladii qaala o soo maray oo bimacnaa naam ah soo maha min alqaylulati soo maha yuqaalu waa la yar jiifsadaa iyo yuqaalu waa la idhaahdaa iyo yuqaalu waa dee alaabta iyo wii hadday wax kaa soo galaan waa lagula saayiraya oo lagaadeynaya qaala rasuulu lahi sala la alay slam man qaala musliman qofka ka daaya istiqaalad buu dhiibay qoladan iminka qoladan xilalka iyo dowladuhuna idhahdaan istaqaala can masibihi bimacnaa dalaba wuxuu dalbaday isna an yurfaca canhu in laga qaado oo la idhahdo an iga qaada bu idhahda marka qaala rasuulu lahi sal l sl man qaala musliman qofka musn qof musna ka daaya alaabtiisii u celiya labadiiba soo gudga baycatahu iibkiisii aqaalahu اllahu ilaahay baa ka daayay ka siiba cafratahu turturadiis dabigiisii baab khiyaari wuxuu baab halkaa waxaynu kaga soo baxnay buyuucdii muxaramka ahayd wax ka mid ah iyo shuruuddii bayaan baabulkhiyaari baabka ikhtiyaarka ayuu baab yahay oo khiyaarku waa maxay ima imdaau lbeyci wa ima faskhu in la socodsiiyo beyci iyo laga noqdo labadiiba ikhtiyaar qofku xaaladuu leeyahay waa mar labada qof mid waliba uu ka noqon karo ikhtiyaarkaasi khiyaarkaasi maadaama aynay shareecadu qofkii dee dadkii ay fusxay iyo ballaarh siisay khiyaarkaa culimadu way farabadiyeen qaarkood baa labaataniye gaadhsiiyey sida la sheegay culimadu fuqaadu sheegayaan laakiin ilaa saddex afar ayaa ugu sii muhiimsan ama ilaa shan ama toddoba meelaha waxaa kamida mid ah kuwa ka u caansan ee khiyaarka koobaad waa maxay waa khiyaar almajlis oo xadiiska soo socda aynu ku arki doono waa intay labada qof meesha ay wax ku kala iibsadaan ay joogaan iyo khiyaaru shardi oo aynu soo marray khiyaaru shardigana aynu soo marrayo waa qofkii shardi dhigta inuu idhahdo baabuurkaa waan kaa iibsaday waa sax laakiin saddex cishaad soo tijaabinaya kii kalena uu ka ogolaaday ama gurigaa waan kaa kiraynaya waan kaa iibinaya laakin bil baan deganaanaya waa khiyaaru shar amba waan kaa iibiyay baabuurkaasi lakin waa inaad gurigeyga iisii qaado khiyaarkaasi waa khiyaar shardi oo haddii shardigii uu fuli waayo baycaasi hadduu qofkii ka noqdo dee kuma dambaabayo uu ka noqon karaa wey hadduu shardigii isna kasoo bixi waayo khiyaar lgabni baa jira algabni oo geyn waa qofkoo la dhaco wixii uu suuqa ka ahaa wax ka badan laga siiyo mabnu ogeyn isagu hadhow markuu ogaado ikhtiyaar buu leeyahy waxaa u daliila xadiis aynu soo marray haye muxuu aha xadiiskaas raw haye haye lagaga hortago meel kale oo ka baxsan magaaladii hadhow maxaa la siiyey ikhtiyaar soo maha inuu ka noqdo bayciinka waxyaalaha ugu noqon kara waxaa kamid a ah de inu arko suuqiiba in la dhacay ninkaasoo xooluhu ka qaalisan yihiin khiyaal lqamni weyn yowm taqaabun waa maalintee waa yowm waa maalinta qofku ogaan doono dee inuu dhacan yahay maalintu qofku dad ogaan doonaan inay waktigoodii iska dayaceen oo khayr aanay ka faaidaysan intay adduunyadii joogeen marka waa dalika yowm taqaabun nicmataani maqbun fiihima kahiiru min الnaas aلصixaةu wاlfaraq waa ka nabig uri alay sla slam waa lagu dagaayo sida matalan maanta haddii shay la siinayey toban kun lagaa siiyo boqol kun afka suuqa markaynu ka hadalno dee indhaha lagu mariyey soo maha <laughs> waan kasii afeef dhiganaya soo maha indhaha indhaha lagu dhufta amba indhaha lagu mariyey soo maha waay dee bal ka waran ninka waktigiisu un iska dayacae muxuu aanu ka faa'idaysan amba caafimaadka iyo intii dhalinyarta ahaaba ka faa'idaysan waaye ya miaan qofkaasi degnayn khiyaar lcayb baa isna kamid oo macruuf ahaa khiyaar alcayb waynu soo marinay o way fara badan yihin waxaa ka mid ahaa qofka matalan hadhow inta neef laga iibiyo lasoo naaxiyey amba caanihiisii o kale khiyaaru tadiisna u ru'ya bay ku fasira qaarkood culimada shardi ah ne waan baabuur baan kaa iibsaday baabuurkaasi waa sifada noocayo noocayo noocaasu leeyahy oo waa talaa bayca waxa lagu kala iibsan karaa kow mawsuufun soo maha fii inuu leeyahy baabuurkii dekadu yaallaa waa nooca saaiyo saas waayo lakin hardi u ah haddaan markaan arko haddaan ku qanco weyaan markaa wuu ka noqon karaa baycaas khiyaaru tadliisna de wuu noocyo badnaan karaayo qofkiioo loo hadoodilo maradiioo jeexan amba wax lamid a ba ayaa si cusub looga dhigay haakada an ibn cumar radi allahu canhuma can rasuuli lahi sala اlahu alay slm qal wuxu uhi idaa tabaayaca rajulaani laba qof markay wax kala iibsadaan fa kulu waaxid mid kastaba minhuma labadooda ka mid ah bilkhiyaari ikhtiyaar buu leeyahay inuu ku soco bayca inuu ka noqdo ma lam yatafaraqa intaanay kala tegin wa kaanaa jamiican ee ay dhamaystiran yihiin wa siyaadatu takiidun aw yukhayira amba aanu door gelinin axaduhumaa midkood alakhira ka kale fain khayara hadduu door geliyo ikhtiyaar siiyo axaduhumaa midkood alakhira ka kale oo fatabaayaca ay ku kala iibsadaan calaa dalika sidaasi faqad wajaba albeyc ay faqad lazima albeyc beycaasi wuu waajibay oo saasuu ku dhacay wain tafaraqa hadday kala tagaan bacda an tabayacaa markay kala iibsadeen kadib walam yatruk waaxidun aanu ka tegin mid minhumaa labadood ka mid ah albayca bayc aanu ka tegin faqad wajaba albayc baycaasina wuu waajibay mutafaq calayhi lafdu limuslimiin khiyaarkan markaa waa khiyaar almajlis waa khiyaarkii goobta labada kala iibsadeen si fiican baa lagu kala raali noqday wixii waa la arkay shuruudii o dhan wuu dhamaystiran yahay lacagtii waa la kala qaatay shayga waa la kala qaatay laakiin haddana isla goobtii baa la joogaa goobtaa la joogo inta la joogo labadii qof wixii way la kala noqon karaan kii waxiibiye baa ka noqon karon kara lacagtayda lacagtaada qaado ii socoli alaabtaydii war lacagtaydii isocoliya alaabtaada qaado saasaa la odhan kara kii doonaba haddii ikhtiyaar midkood ikhtiyaarkaasi waa midka labada dhinac way leeyihin laakiin khiyaar kalaa jiri karo wuxuu odhan karaa labadan qof midkood baa wuxuu odhan karaa alaabtaas wan waan kaa iibiye waa sayasaas ikhtiyaar baan ku siiyey ikhtiyaar baan ku siiye haddaad adigu ku qanacdana soo hayso oo sidaa yeelo haddaad ku qanacdana dee sidaa ku qaada hadii kalena iska soo celi ambaba ku qancam adu ikhtiyaar adigaa leh alaabta haddaad qaadanayso saa ku soconayso iyo dii kaleba markaa khiyaarkii ayuu waxaa kale samayn karaa khiyarkama mesha way ka saari karaan labadooduba waxa kan wa ikhtiyaara an leenahay ma jirto saana ohan kara wa kaana jamiican haddaba tafaruqaas iyo ayaa la isku khilaafay oo waa xaggee ma tafaruq اlabdaan ba mise oo de meeshii inay ku kala tagaan culimadu waxay badida inay tahay tafaruq fi lmakan wey meesha laftigeeda haddii markaa ay kala tagaan mid waliba dhinac u dhaqaaqo alaabtii uu qaato oo ay isku soo noqdaan dee tii wanaagga kala mooyaane khiyaarkii meesha uu ka baxay aduu culimadu waxay u badan yihiin marka lasoo wariyo masalada waxay macanaa rajaxaya maan ujeedaa khiyaarkii tusaale ahaan dee marka la khiyaar abdaan weeyaan oo jirhkii in la kala tagaa loo jeedaa iyo me meeshii lagu kala tagaa loo jeedaa iyo wax lamid ah hadday meeshu dee hool weyn tahay kasoo qaad meel weyn hadday tahay oo nina alaabtii xaggaa ah ula kacay midna aggaa lacagtiisa ula kacay nina xaggaa u urursaday marka curfigaa loo celinaya bu leeyahy sheekh ibn cuthaymin raximah ullah loo celinaya qadiyada curfigaa loo celinayaayo wixii ay dadku u yaqaanaan labada qof markay wax kala iibsadeen inay labada qof kala tegeen khiyaarkii meeshu ka baxaya intay laakiin haba wada joogaan meeshii amba ha ku kala tagaane weli dadku waxay isla yaqaanaan curfi ahaan ayay noqonaysaa marka in sha allah waynu ku celin doonaa